رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين waxaan qaadanaynaa ama aan gelaynaa kitaabka lagu magacaabo kitaabu tawxiid ama fatxulmajiid halkudhig iyo horudhac towxiidka ku saabsan ayaan wax ka soo tilmaanay waxaan bilaabaynaa caawana waa kitaabka kitaabu tawxiidi towxiidkii ayuu kitaab u yahay iyo wa qowlu llahi tacaala ilaahay qowlkiisa sarreeyey uu yidhi wamaa khalaqtu ljinna jinnigii ma abuurin oo looma abuurin iyo wal insa insiguba ilaa liyacbuduunii inay i caabudaan maahan jinni iyo insi cibaadaan u abuuray buu yidhi ilaah subxaana wa tacaala oo waxa loo abuuray waa ay ilaah caabudaan ilaa liyacbuduunii ilaah kligiina ay markaa caabudaan iyo waqhu ilaah subxaanahu wa tacaala uu yidhi walaqad bacadnaa aan soo bixinay oo waan ka soo saarnay fii kulli ummatin ummad dhammaanteed rasuulan rasuul ayaan ka soo saarnoon u soo bixinay an icbudu allaha inay ilaahay caabudaan wajtanibu taaquuta taaquudna ay ka fogaadaan taaquut waa tuqyaan iyo wax allaala wixii xadkiisa gudba taaquut shaydaan baa loola jeedaa kaahiniinta waa la dhihi karaa say noqotaba waa wax walba la caado ilaahay khayrkii subxaana wa tacaala waa waxa nala amray inaan ku kufrino faman yakfur biاlطaaguut wayu'min biاllah faqad istamsaka biاlcurwati اlwufqa qof allaala qofka inta ilaahay rumeeya daaquudna ku kufriya xarig adag oo aan go'ayn ayuu qabsaday buu dhahay ilaah subxaanahu wa tacaala iyo wa qowluhu ilaahay qowlkiisa uu yidhi walaqad bacadnaa waan soo saarnoo waan bixinay fii kulli ummatin ummad dhammaanteed rasuula ummad kasta rasuul baan ku soo bixinay oo aan ka soo saarnay an icbudu icbudullaaha waxaana loogu diray waxay tahay siay alla u caabudaan macnaha ilaahay inay u waxidaan wajtanibu taaquut taaquutkana ay ka fogaadaan ibliis iyo shaydaan iyo wax kasta oo la caabudo ilaahay kayrkiina ay markaa ka durqaan iyo wa ilaahay qowlkiisa ayuu baab u yahay uu yidhi waqadaa rabbuka rabbigaa wuxuu ku xugmiyey kitaabka kuna farad yeelay oo ilaahay wuxuu dardaarmay ee haddii kale anlaa tacbuduu inaan la caabudin ilaa iyaahu asag mooyaane asaga maahana inaan cidka la caabudin wa bilwaalidayni labada waalidna ixsaanan wanaag in loo falo imaa yabluganna hadday soo gaaraan cindaka agtaada waa labadii waalide alkibara gabow iyo duqnimo ay ku soo gaaraan axaduhumaa midkood aw kilaahumaa ama labadoodaba falaa taqul ha dhihin lahumaa labadii waalid uffin qurun baa idiin sugnaaday uf ayaa tihiin wax ay dhibsadaan ha dhihina waqadaa rabbuka rabbiga waa uu dardaarmay oo wuxuu xugmiyey anlaa tacbuduu inaan la caabudin ilaa iyaahu asaga mooyaane wabilwaalidayni labada waalidna ixsaanan in loo sameeyo ixsaan fal iyo wanaag qabasho loo sameeyo imaa yabluganna hadday kugu soo gaaraan cindaka agtaada waa ladii waalide alkibara gabow hadday ku soo gaaraan xilli ay tabaryar yihiin waxna aysan qabsan karin axaduhumaa midkood ow kilaahumaa ama labadoodaba falaa taqul ha odhanin lahumaa labadii waali uf ha ku dhihin ama uffin walaa tanharhumaa ha guulguulin oo ha canaamanin waqul dheh labadooda waa labadii waalide qawlan qora iyo hadal kari ee wanaagsan udhehfid labadooda janaaxa dulli janaaxa iyo dhinaca dullaysan oo min alraxmati naxariis xaggeed ah isu dulley sida shimbirka canugiisa uu baalka ugu dulloobo uu hoos ugu raariciyo oo kale wakhfid lahumaa u raarici labadii waalid janaaxa dulli dulli garabkiisa u raarici adoo isu dullaynaya min araxmati raxmadna ay kaa tahay naxariis xaggeeda waqul dheh rabbi rabbiyow irxamhumaa u naxariisa anigoo saqiir ahoo yar ayay isoo koriyeen isoo barbaariyeen igu soo itoobeene rabbiyay u naxariiso hooyaday iyo aabbahay waqulbe rabbi rabbiyow irxamhumaa u naxariisa labadoodaba kamaa rabbayaanii saqiira say ii soo koriyeen oo ay ii soo barbaariyeen anigoo saqiir ah ilmo yarna markaa ah iyo wa qowluhu ilaahay qowlkiisa ayuu baab u yahay wacbud allaha warhoy alla caabuda oo waxida oo cibaadada u gooni yeela oo walaa tushrikuu bihi shay-an waxnana ha la wadaajinina ilaah keligii yeela asaga keliga xiba wuxuu istaaxiluu mutastasiiya shirki iyo waxaan u qalmin ka hufa wuxuusan daayiq u ahayn alla ka ilaaliya wacbud allaha alla caabuda walaa tushrikuu hana u sharig yeelina bihi ilaahay shay-an waxba baadadanuhu ilaahay qowlkiisa uu yidhi baab u yahay quldhe tacaalow kaalaya qul waxaad ku dhahdaa rasuulkii allow tacaalayhoy kaalaya atlu aan akriye maa wixii xarama uu xaaraantinimeeyey rabbukum rabbigiin calaykum korkiina uu ka xaaraantinimeeyey aan idinku akriye kaalaya ku dheh qul dee rasuulkii allow tacaalow kaalaya atlu aan akriye maa xarama wuxuu xaaraantinimeeyey rabbukum rabbigiin calaykum korkiina allaa tushrikuu inaydan u shariig yeelin bihi ilaahay shay-an waxba shirkigaa laydinka xaaraantinimeeyee ilaah waxba ha u shariig yeelina wa bilwaalidayni labada waalidna ixsaanan wanaag u sameeya inaad caasi ku noqotaan baa laydinka xaaraantinimeeyey walaa taqatuluu hana dilina awlaadakum carruurtiina min imlaaqin fakhri dartii khashyata imlaaq waan soo marnay ama waynoo imaan doontaa min imlaaq marka la leeyahay faqri baa markaa jira faqrigii baa taagan odaygu shaqamahayo waa baalgamoon hooyadu waxaan xaalkaa hadduu yahay ilmaha kiniina ha ku dilina markay caloosha galaan ha soo ridina asal ahaanba ha ka horteginina asagoo nool ha aasina sa yeeli jireen imlaaq iyo faqri dartii ha u dilina khashyata imlaaq leeyahay wax yar waa iska haystaa laagsanto baaba waay buu leeyahay wax ciyaalka la siiya ma laha caana ma laha dhar ciid ma laha waxaa ilaah subxaana wa tacaala asagaa ku shaqo leh oo bixiya asagaa wax allaala wuxuu abuura kaafiyee idinka walaa taqatuluu ha dilina wlaadakum ilmihiina min imlaaqin fakri dartii naxnu narsuqaynee idinkaan dhahaya waalidka maxaan ilmaha siinaa wax isma siin kartaan ma is arsuqtaane anagaa idin arsuqaynaa wa iyaahum ayagana anagaa arsuqayne ilmahana anagaa arsuqaynaa walaa taqrabuu ha u dhowaanina alfawaaxisha ceebaha maa dahara minhaa ta muuqatii wamaa batana ta qarsoon labadaba fawaaxish iyo ceeb inta badan fuxshiga zinadaa lagu itlaaqaa saa darteed baa fuxshiga waxaa layska yidhaahdaa wax kastoo xumaan ah laakiin mararka gobolka mid ah zinadaa lagu tilmaamaa walaa taqrabuu ha u dhowaanina alfawaaxisha fawaaxishta hau dhowaanina maa dahara weeda muuqata minha oo ayada ka mid ah iyo wamaa batana midda markaa qarsoonba walaa taqatuluu dilina annafsa naf ha dilina allatii naftaasoo xarama allaahu ilaahay uu xaaraantinimeeyey dilkeeda ilaa bilxaqi xaq inaad ku dishaan maaha idinkoo xaqnimo ku diilaya maahane si kale nafta ha u dilina daalikum kiinaabuu wasaakum bihi allah idiin dardaarmay lacallakum waxaad mudan tihiin tacqiluuna inaad caqli qaadataan inaad caqliyowdaan ood waxgarataan baad mudan tihiine taasaa ilaahay idiin dardaarmaya walaa taqrabuu ha u dhowaanina walaa taqrabuu ha u dhowaanina maala agoonka adoonka maalkiisa dadka agoonta ah ee tabardaran ee ducafada ah xoolahoodana ha u dhowaanina walaa taqrabuu maalalyatiimi yatiimka maalkiisa ilaa bilatii xaaladii inaad ugu dhowaanaysaan maahane hiyo ayadu axsanu wanaagsanayd si fiican inaad ugu dhowaanaysa maahane si kale xoolo agoon ha ku qaadanina matalan xoolo agoon baad haysaa waad ka shaqaysaa igaa u bayac mushtara waxbaad u gedgedinaysaa hantina ma haysatid shaqadaadana ayagoon bay noqotay waad ka qaadan kartaa wax allaala wixii hawsha aad hayso shaqaale uu ka qaadan lahaa waa laguu ogolyahay haddiise qofkuu hani yahay taajir yahay ka kaaftoomi karo waa inuu iskaa wax u qabso ugu shaqeeya agoon sida ilaahay uu tilmaamay subxaana wa tacaala faman kana ghaniyan falyastacf waman kana faqiiranna falya'kul bilmacruuf si macruufa ah ha u ro ilaa bilatii hiya axsan xataa yabluqa ilaa uu ka gaaro agoonka ashuddahu adaygiisa haddii ashuddigiisii kakanaan iyo qaangaar iyo adeeg uu gaaro xoolihiisaa lagu wareejinayaa wa awfu lkayla iyo walmaa miisaankaba miisaankii koombada ummaddaa lagu dhacaa weynun lilmutafifiin kuwa beega khafiifiya halaag u sugnaaday waa kuwa markay soo beeganayaan dadkana soo oofsadee soo buuxsadaa markay ayagu beegayaan ama ay dadku u miisaamayaanna ka nusqaamiyaa wa awfu lkayla waalmiisaana kaylka iyo beega iyo miisaankaba oofiya bilqisti si cadaalad ah laa nukallifu nafsan naf kalifimayna ilaa wuscahaa awoodeeda maahani badarka marka la deegaayo sokorta marka la miisaamayo xabad xabad u tirileedin dhihi maayo qofku booga uun buuxiya miisaankana rajixiya oo qofkii oo wixiisii naakhis ahay ha ugu shubina dembiishiisa naf la kalifaya ma jiro ilaa wuscigeeda maahane wa idaa qultum marka aad hadlaysaanna facdiluu cadaalad ku hadla marka aad hadlaysaanood markhaati furaysaan facadiluu garsoora walow kaana haba ahaado midka lagu marag furaayo daa qurbaa mid qaraabo u saaxiib ah walaalka walaasha hooyada aabbaha eeddada habaryarta waxay rabaan ha noqdaane si cadaalad ah markhaatiga u fura walow kaana daa qurba wabicahdi illaahi ilaahay ballantiisana awfuu oofiya daalikum kiinaabow wasaakum bihi alla idiin dardaarmayaa lacallakum waxaad mudan tihiin tadakkaruuna inaad waana qaadataane inaad waana qaadataan ayaad mudan tihiin buu yidhi ilaahay wa an nahdaa midkani siraatii jidkaygii waaye mustaqiiman xaal uu yahay kii toosan fattabicuuhu dabagala asaga raaca walaa tattabicu subula jidadka kale ha raacraacina oo fatatafaraqa aad ku kala taragtaan bikum adinka can sabiilihi ilahay jidkiisa dhawiga aayaddan markuu akhrinaya xariijin dheer buu saa u jeexay markaasuu reedaha iyo dhinacyada xariiqmayar buu ka sameeyey kani waa jidkii ilaahay mustaqiimka ahaa buu yidhi kuwan yaryarkaad u waa turuqdii iyo subushii mid kastoo ka mida shaytaan taagan taagan kugu wacayaan albaabka jahannamo ha u iilannina ha fiirinnina ha u leexannina ha u teginnina dirigta iyo toosnaantiina u socda markaasuu rasuulku akhriyey waana haada siraatii mustaqiiman ilaah wuxuu leeya kana waajibkaygii mustaqiimka ahaa toosnaa oo ceejkii qalooca aan lahayn ee fata jidka walaa tattabicu subula jidadkala ha raacraacina oo fatafaraqa bikum can sabiilihi jidkiisaaad ku kala tagtagtaan dalikum biharmaya allakum waxaad mudan tihiin tattaquuna inaad markaa cabsataane inaad cabsataan ayaad mudan tihiin oo dhowrsataan oo amarka ilaahay qaadashadiisa aad ku dadaashaan oo ummad mar walba u diyaar ah in jidka mustaqiimka ay qaadaan inaad noqotaan taasaad markaa mudan tihiin qaala ibni mascuudin ibni mascuud wuxuu yidhi man araada qofkii doonaaya an yandura inuu eega u ilaa waxami taasoo calayha korkeeda khaatamuhu shaabadiisu ay saaran tahay uu khatimay nebiga sal alla calah wasalam falyaqra' ha aqriyo qowlahu tacaala ilaahay qowlkiisa sarreeya qul tacaalow atlu maa xarama rabbukum calaykum ilaa qowlihi waana hada siraatii mustaqiiman faatabicuuh waa ayli hadda aan soo marnay mar rabtaa dardaaranka nebiga inaad aragto ma rabtaa dardaaranka nebiga inaad dhuuxdo ma rabtaa dardaarankii nebigii wasiyadiisa taasuu wax ku khatimay ee uu ku soo gebagabeeyey ama shaabad iyo tiimbara uu ku dhejiyey aqri qul tacaalow atlu maa xarama rabbu ili ahayd waana haada siraatii mustaqiiman faatabicuuhu intaa haddaad akhriso wasiyadii nebiga dardaarankii rasuulka wax kaa maqani ma jiro wa can mucaad ibni jabalin mucaad ibnu jabal radiallahu canhu qale wuxuu yidhi kuntu waxaan ahaa radiifa annabiy nebiga gadaal fadhiyihiisa sala allahu calayhi wasalam nebiga mid la fangalsan baan ahaa radiifka waa qofka dameerka ama faraska ama mootada saaran qofka hor fadhiya ka gadaashiisa ah waya radiif buu leeyahayo wuu la fangelsan yahay kala hari maayaan labadooda radiifa annebiy nebiga fangelihiisii baan ahaa buu yidhi sala allahu calayhi wasalam calaa ximaarin dameer korkii ayaan kula fangalsanaa rasuulka sala allahu calayhi wasalam isma weynaysiinaya nebiga dameer ayuu wataa dameer ayuu saaran yahay ibni mascuud nasiib badana asagana waa mucaad ibni jabal aan dhahee nebiga gadaashiisuu fadhiyaa sala allahu calayhi wasalam faqaala lii faqaala lii wuxuu ii yidhi marka nebiga mucaad baa dhahaya faqaala lii wuxuu ii dhahay yaa mucaad mucaadow horyaahay mucaad atadri ma taqaanaa maa xaq ilaahay waxa uu yahay cala alcibaadi addoommada korkooda uu ku leeyahay addoommada korkooda xaqa ilaahay uu ku leeyahay ma taqaanaa saasuu rasuulku ii yidhi yaa mucaadu mucaadow waayo gabaashiisuu fadhiya <clears throat> yaa mucaad mucaadow faqaala lii wuxuu ii yidhi yaa mucaad <clears throat> mucaadow atadri naqaanaa maaxulla ilaahay waxyahay cala alcibaadi addoon korkooda wamaa xaq addoonallaahi alla ay ku leeyihiin korkiisa subxaana wa tacaala qultu waxaan idhi allaahu wa aclamu ilaahay iyo rasuulkiisaa ku cilmi badan inta badan waxay xaqiijiyaan oo ay yidhaahdaan culimmadu xaqa waxay yidhaahdaan allaahu wa aclam waa xilligii nebigu noolaa sal allahu calayhi wasalam can ariiqi ilwaxyi baa loogu caddaynayaa oo lagu sheegayaa uu ilaahay ku ogeysiinaa subxaana wa tacaala amaa xilligan hadda aanu joogno iyo nebiga ka gadaalba qofku waa inuu ku gaabsadaa bay leeyihiin allahu aclam ilaahay baa ku cilmi badan allaahu wa rasuuluhu aclamu baan idi buu yidhi qaala rasuulku wuxuu yidhi xaqullaahi xaqa alle cala alcibaadi addoommada korkooda uu ku leeyahay waxa waaye an yacbuduuhu inay caabudaan walaa yushrikuu bihi shay-an waxnana aysan u shariig waa xaq ilaahay nagu leeyahay cibaadada inaan u barax tirno cibaadada inaan khaalis uga dhigno cibaadada inaan keligii siino taa waa xaqa ilaahay nagu leeyahay wa xaqu alcibaadi addoommada xaqooda cala allaahi alla dushii ay ku leeyihiinna waxa waaye anlaa yucadiba inuusan cadaabin man laa yushriku bihi shay-an ciddaan waxba u sharig yeelin qofkii shirki la'aan ku dhinta cibaado ilaah iyo towxiid khaalisa asagoota ilaahay hortaga inuusan rabbi cadaabin subxaanahu wa tacaala qultu waxaan idhi buu yidhi mucaad bin jabal yaa rasuula allahi rasuulka ilaahayyru nnaas miyaana dadka u bishaaraynaynin intaan cararo oo dadka u tago bishaaradan ma siiyaa qaala rasuulku wuxuu dhahay la tubashir ha u din mucaadow ka aamus fayatkin hadhow oo haddhow ay tala saartaan kelimadii oo ay yidhaahdaan laa ilaaha ila allah oo dhabaanu dhahno rabbi shirkiga aan ka ilaalino inay salaada ka caajisaan wanaagga ay samayn waayaan ay isdhigtaan ay kelimadaa tala saartaan fayatakillu ay hadhow isdhigtaan ay tala saartaan ayaa markaa imaanayse akhrajaahu saxiixaynkuu ku soo saaray xadiidka wuxuu tilmaamayaa xadiidkuna xaqa ilaahay nagu leeyahay iyo xaqan ilaahay ku leenahay subxaanahu wa tacaala asagoo rabbi cidna wax ku waajib yeeli karin yaa haddana wuxuu noo tilmaamayaa inuu dushiisa isku waajib yeelay qof kastoo ka soo baxa xaqa ilaahay ku leeyahay ilahay inuusan cadaabin subxaanah wa tacaala ilaahay in cadaabka ka ilaaliyo cadaabku ka jiyo taasuu marka tilmaam baabu bayaani fadli tawxiid cadeen la cadeeyo fadliga towxiidka uu leeyahay iyo wamaa yukafir waxa lagu dhaafo oo min aldunuubi dembiyaalo ah dembiyaalo fara badan baa towxiidka lagu dhaafaa fad towxiidku leeyahay iyo wamaa waxa yukafiru lagu dhaafo oo min aldunuubi dembiyaalo markaa ah wixii dembiyaalo ah ee markaa lagu cafiyo iyo waqowli illaahi tacaala ilaaha sarreeye qowlkiisa uu yidhi alladiina kuwii aamanuu rumeeyey walam yalbisuu aan ku dheehin ku dhex derin iimaanahum iimaankooda bidulmin dulmi iyo edabdarro iyo shirki ulaa'ika lahum alamnu kuwaase amni haysta amniga kuwaasuu u sugnaaday wahum muhtaduun ayagaa kuwii markaa hanuunsan aayaddan markii soo degtay bay saxaabadu dhaheen ayuna keenee wax dulmin rasuulka ilaahayo yaa annaga naga mid ah oo aan dulmi gelin fa ayunaa keebaa laftiisa dulminin markaasuu rasuulku yidhi saa loolama jeedo ee dulmigan la sheegaya waa shirkiga miyaadan maqlin luqmaan wiilkiisii la dulmun cadiim shirkigu waa dulmi edabdarra weyn iyo midka markaa u weyn asagaa u weyn oo u sarreeya dembi markaa la galo saa darteed ayaa ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu u ballanqaaday qofku mar allaale marka uu dadaalo rabbi ka cabsado khayrka iyo wanaagga uu sameeyo iimaankiisa aan dulmi iyo shirkina ku darin ulaa'ika lahum alamn amni adduun iyo mid aakhira la siinaya wahum muhtaduun waana kuwa hanuunsan ayagaa hanuunka iyo khayrka iyo wanaaggaba haystaa rabbina ugu talagalay subxaanah wa tacaala wa can bni saamitin cubaadat bnu saamit saxaabiga qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu ullaahi rasuulkii alla wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam man shahida qofkii qira an laa ilaaha ila allah alla mooyee alla kaloo xaq mina lagu aabudaa inuusan jirin waxdahu keligii xaal uu yahay ilaahay laa shariika lahu lahusan lahayn wa ana muxammadan nebi muxammadna cabduhu addoonkiisa inuu yahay wa rasuuluhu rasuulkiisa inuu yahay qofkii qira wa anna ciisa ciisa cabdullaahi addoon ilaahay inuu yahay wa rasuuluhu iyo rasuulkiisa wa kalimatuhu iyo kelimadiisii alqaahaa uu ku tuuray ilaa maryama maryama xaggeeda kelimadii ilaa subxaana wa tacaala kelimadiisii maryamo xaggeeda uu ku tuuray inuu yahay qofkii intaa qira wa ruuxun ruux inuu yahay ruuxaasoo minhu xaggiisa ka ahaaday qofkii qira waaljannata xaqun waannaara xaqun jannadu inay xaq tahay qofkii qira naartu inay xaq tahay qofkii qira adkhalahu allahu ilaahay wuxuu gelinayaa aljannata jannada kaa ilaahay jannadiisuu gelinayaa maxaa lagu gelinayaa calaa maa kaana min alcamali wixii uu haysto u sugnaado camal ah ama ha u yaraado ama ha u bato ilahay waa gelina subxaana wa tacaala jaahu calaa maa kaana min alcamal wixii u sugnaadoo camal ah buu ilaahay jannada ku geliyaa ama ha xumaado ama ha samaado intaa qofkii xaqiiqnimo u qira asagoo intaa qalbigiisa ay ku weyn tahay qofkii alla ilaahay mooye ilaah kale inuusan jirin waxdahu keligii xaal uu yahay laa shariika lahu shirkina uusan lahayn u sugnaanin ilaahay wa anna muxammadan nebi muxammadna cabduhu iyo wa rasuuluhu addoonkiisa iyo rasuulkiisa inuu yahay wa ana ciisa nebi ciise oo dad badan ay leeyihiin ilaah baan ka dhiganaynaa oo dad badan ay u aaminsan yihiin gobolka mida inan ilaahay inuu yahay qofkii aan jidkaa marin laakiin qira cabdullaahi inuu yahay wa rasuuluhu inuu yahay wa kelimatuhu kelmadiisii alqaahaa uu ku tuuray ilaa maryama maryama xaggeeda kelimadii ilaah subxaanah wa tacaala ee kun ahayd inuu rabbi ku qalqay wa ruuxun minhu ruux alle xaggiisa ka ahaaday inuu yahay waljannata xaqun qofkii qira jannadu inay xaq tahay una dadaala wannaara xaqun naartu inay xaq tahay qofkii qira kuna dadaala naartuna inay xaq tahay qofkii markaa qira adkhalahu allaahu ilahay wuu geliyaa kaa aljannata jannada ayuu gelinayaa calaa maa kaana wax allaala wixii ah ou ahaabuu ku sugan yahay oo min alcamali camal ah oo camal ah buu ilaahay ku gelinayaa akhrajaa axaadiiaha qaar baa insaan hadduu xaduu zinaysto xataa ma gelayaa nebiga haabuu dhahay nebiga sal allah aleh wasalam su-aasha markii la weydiiyey asagana uu jibriil weydiiyey haa yidhi waa gelayaa inuu rabbiba ka cafiyo bacdamaa shirki la'aan uu la tegay alle inuu rabbiga ka saamaxo ina allaha laa yakfiru an yushraka bihi wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa wixii ka soo haray shirki ilaa waa dhaafaa qofkuu doonoona u dhaafaa subxaana wa tacaala saa darteed baa la wada cafin karaa inta waxoogaa laga gooyo dembigii iyo xumaantii uu galay ayaa kadib asagoo nabiif ah qaladkii uu galay laga tahiray ayuu ilaahay jannadiisa gelin subxaana wa tacaala labada xaaladba waa suuragal labada arrinba ilaahay subxaana wa tacaala waa uu samayn karaa sidaa darteeda waxaa la rabaa in khayrka iyo wanaagana inta lagu dadaalo shirkigii waxbaha kalena aad laysaga ilaaliyo walahumaa muslim iyo bukhaari fii xadiidi citbaan waxaa ku sugnaa fa ina allaha ilaahay xarama wuxuu ka xaaraantinimeeyey cala annaari naarta korkeeda man qaala qofkii yidhaahda laa ilaaha ila allah yabtaqii asagoo ku dalbayo ula jeeda arintaa bidalika arrintaa wajha allahi ilahay wejgiisa subxaana wa tacaala laa ilaaha ila allah ee uu ilaahay dartii u yidhi weji alla uu ula jeeday rabbi subxaana watacaala qalbigiisa ay ku degan tahay uuna ugu talagalay subxaana watacaala ajirkiisa inuu ku helo qofkii xaalkiisu sidaa yahay ilahay jannaduu geliya subxaana wa tacaala waa laa ilaaha ila allah ilaahoo baraxla waa laa ilaaha ila allah oo aan waxba lagu darin taasaa markaa loola jeedaa wa can abi saciid alqudriy radia allaahu canhu can rasuuli illaahi rasuulka xaggiisa waxa uu ka wariyey sala allahu calayhi wasalam qaala inuu dhahay nebiga qaala muusaa nebi muuse wuxuu yidhi yaa rabbi rabbiyow callimnii ibar shay-an shay ibar adkurka aan kugu xuso wa adacuuka bihi aanna kugu baryo rabbiyow inaan mar kasta ku xusaan jeclahay mar walba inaan magacaaga xuso oo dikrigaaga akhriyaan jeclahay inaan ku tuugoon ku baryaan rabaaye wax aan kugu xuso oon kuugu tuuga ibar qaala wuxuu yidhi nebiga ama ilaahay qul dheh yaa muusaa muusow laa ilaaha ila allah laa ilaaha ila allah ilaahay mooye alla kaloo xaq lagu caabudaa ma jiro qaala muuse wuxuu dhahay kullu cibaadika addoommadaada dhammaantood yaquuluuna haadaa ka waa dhahaan addoommadaada gebigooda iyo dhammaantoodba laa ilaaha ila allah waa dhahaan wax kaluu rabaa muuse waxaan dadka dhandhahdhahaya wax aan ahayn oo qaas u ah yuu markaa doonaya qaala ilaah wuxuu dhahay yaa muusa muusow low ana asamaawaati asabca haddiise samaawaadka toddobada ah iyo wa caamirahunna inta camirtee ku dhex sugan hayri ani mooyaane aniga layga bixiye in allaala inta samaawaadka toddobadaa camiraysay ayagaba waalardiina sabca dhulalka toddobada ah fii kifatin kifa miisaan haddii la saaro waa baxalka miisaanka laba qayb buu leeyahay qaybna birtaa la saaraa kiilaabka qaybna qofka raashinkiisaa loogu shubaa kif ka mida haddii la saa waa dacal ama dhinacna walaa ilaaha ila allahna fii kifatin kifad la saaro waa dhinaca kale wixii samaawaadka toddobadaa ku jira iyo gudahooda macal ayaga arlada toddobada waxa ku dhex sugan haddii dacal iyo dhinac miisaan la saaro laa ilaaha ila allah keliya la soo qaado miisaanka dhinaciisa kale la saaro maalad bihinna laa ilaaha ila allah baa iilanaysa way la iilanaysaa culays daraaddeed kelimada laa ilaaha ila allah culayska ay leedahay darteed samaawaadkii toddobada ahaa arladii toddobada ahaa waxay ku dhex sugnaa koraa loo qaada ayagoo dhanba khafiif bay markaa noqonayaan rawaahu ibnu xibbaan baa xadiidkaa wariyey wlxaakimna waa wariyey wasaxaxahu wuu naxiix yeelay xaakim oo wuxuu leeyahay xadiidku waa xadiid saxiixa ah. wuxuuna tilmaamaya kelimada laa ilaaha ila allah fadliga iyo wanaagay markaa leedahay wuri tirmidiy tirmidi waxaa u sugnaa waxasanahu wuuna xasaniyo xadiidku xasan waayo buu yidhi can anasin samictu rasuula allahi baan maqlay yaquul asagoo dhahaya qaala allahu tacaala ilaaha sarreeye wuxuu leeyahay yabna aadam ibni aadamow inaka adiga low ataytanii haddaad iila timaado biquraabi alardi arlada mugid oo khataaya gafaf iyo dembiyaalii qalabyo ah humma laqiitanii aad ila kulanto laa tushriku bii shan adoon waxba ii shariig yeelin la'ataytuka biquraabiha makfiratan arlada muggeed ayaan kula imaanaya oo dembi dhaaf ah way isku baxayaan soo maaha waa laysku bixinayaa waa isku dhammaanayaa adee dembila'aan ahaad noqonaysaa maxaa dembiga lagaaga hoodiyey ilaahay baad garatay rabbi baad caabuday umaadan shariig yeelin shirkiyaad ka ilaalisay saa darteed buu ilaahay subxaana wa tacaala aadam siiyow war bani aadamoo haddaad ila timaado arlada muggeeda wali wlitirmidiy waxasanahu can anasin samictu rasuula allahi baan maqlay buu yidhi anas rasuulkii alla sala allahu calayhi wasalam yaquul odhanaya qaala allahu tacaala ilaaha sareeye wuxuu leeyahay yabna aadam aadam canugiisiiyow war ibni aadamow innaka low ataytanii biquraabi alardi arlada muggeed ee dembi haddaad ila timaado khataaya uma laqiitanii aad ila kulanto laa tushriku bii shay-an adoo qalbigaaga shirki ka ilaaliyey ilaahayow meehee wax kalaan qalbigaaga ku jirin la ataytuka waxaan kula imaanayaa aniguna biquraabihaa arlada muggeed ama wax u dhow makfiratan oo markaa dembi dhaaf ah fadliga tawxiidku waan u khayrkii wanaagga uu leey waan arkaynaa sidaa darteed waxaa loo baahan yahay tawxiid run ilaahay dartii loo sameeyey shirkii waxyaabo kale looga hufay ilaa subxaana wa tacaala inaan la nimaado bacdanaa ilaahay subxaana wa tacaala wanaaga iyo fadliga iyo khayrka uu ku bixinayo arlada mugeed oo dembigaad ilaahay ula tagtay maxaa lagaaga tirtiray waxaa lagaaga tirtiray tawxiidka marka u timid in u shariik yeelin waxaad la kulatay qalbigaagu shirki aan ku jirin qalbigaagoo ilaahay kuwa subxaana wa tacaala arlada muggeed ee dembi waxaa lagaaga tirtiroo lagaaga dhaafay shirki la'aan towxiid xaqiiqa ah rabbi subxaana wa tacaala oo aad waxiday khayrka iyo wanaagood ku dadaashay baabu man xaqaqa tawxiid dakhala aljannata bikayri xisaab baanu geli doonaa qofkii towxiidka xaqiijiya dhabeeya jannada alla u gelaya asagoo la xisaabin wabillaahi tawfiiq wallaahu subxaanah wa aclam